alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcalaa aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray e, kitaabkii sharxu sunna waxaynu joognay wa anfada fii khalqihi saabiqa almaqduur wa huwa aljawaadu alghafuur yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukhfi suduur ilaahay wuxuu og yahay indhaha wax khiyaamaynaya iyo waxa laabuhu qarsanayaan ilaahay waa og yahay yacnii wax walba ilaahay wa huwa bikulli shayin caliim cilmiga ilaahay inuu waasic yahay waa ka hadallay adiladuna waa sheegaysaa nusuusta kitaabkiiyo sunnada inuu cilmiga ilaahay waasic yahay wax walbana ilaahay og yahay wa cindahu mafaatixu alghaybi laa yaclamuhaa ilaa huu allah agtiisaoo keliya waxa ku sugan laa cinda hayrih mafaatixu alghayb khasnadaha haybka oo laa yaclamuhaa ilaa huu isaga mooyaane cid kale ma ogaa isagoo qura ayaa og qul laa yaclamu man fi asamaawaati waalardi alkayba ila allah marka cilmulghaybka inuu allah la gaar yahay ayuu allah inoo sheegay oo adilada ku soo aroortay cilmiga ilaah in la inkiro ama la yidhaahdo waxyaalaha qaarkood oo jira oo aanu ilaahay ogeyn baa jira haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa kufri akbar gaalnimo diinta lagaga baxayay noqonaysa hadalkii imaamu shaafici waa inagii sheegnay khasimu alqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wa ilaa kafaruu qolada qadariyada waxaa kula doodaan cilmiga ilaahay ilaahay ashyaada ma ogaa intaynay dhicin ka hor mise ma ogayn hadday qiraan dooddii waa lagaga qaalib noqonayaa oo maraatibta kale ee qadarkana inay qiraan ayaa ka laasimaysa oo ka dhalanaysa wa ilaa kafaruu hadday qiri waayaan cilmiga ilaahay ee ilaahay wax walba ogaa way gaaloobayaan waayo in la yidhaahdo ilaahay waxyaalaha qaar ma ogaa waa jahli in ilaahay loo nisbaynaayo iyo aqoon darro jahliguna waa nuqsaan saas aawadeed waxay noqonaysaa shay lagu gaaloobayo khaa'inat alacyun culammadu waxay yidhaahdeen sida bacdu salaf laga soo naqliyey shakhsi baa wuxuu la joogaa jamac isagoo dadkii la fadhiya gabadhoo kalea soo martay markaasu wuxuu doonayaa dadka la joogaana inayna dareemin hoostana inuu ka eegu rabaa haddii ay markaa soo eegaan waa ka jeesanayaan haddii kalena aragtidu ku xadayaan khaa'inat alacyun waa saasay ku fasireen bacdu salaf marka ashyaadan laynoo sheegayo waa tusaalooyin muraadka looga jeedaa waxay tahay inuu ilaahay wax walba og yahay laakiin marka laynoo sheegaayo khaa'inat alacyun ilaahay inuu og yahay waxaa laabuhu qarsanayaan ilaahay inuu og yahay waa tusaalayaal laynoo tusaalaynaya waxyaalihii qarsoonaa ee dadka ka qarsoonaan jiray inuu ilaahay og yahay laynoo sheegaayo oo laynooga tusaalaynayo cilmiga ilaahay wax ka mida ashyaada cilmiga ilaahay ku tacalluqo wax ka mida laynoo sheegaayo ibnu abi sarxi nin la odhan jiray baa jiray oo raggii waxyiga qori jiray ka mid a oo diintii ka noqday markaasuu weliba dacaayadna sameeyey markaasaa nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam in ninkaa la dilo meel kastoo lagu arko in la dilo maalintii fatxu makka casmaan ibnu cafaan baa intuu soo kaxeeyey ninka ibnu abi sarx markaasuu wuxuu yidhi la baayactan yaa rasuul allah baycada la gal markaasaa nebigu gacanta ka haystay mar labaad buu ku celiyey cusmaan ibnu cafaan hadalkii markaasaa markii labaadna lama baayactamin mar saddexaad buu ku celiyey markii saddexaad ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam gacanta u taagay markaasuu la baayactamay markaasaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam waxaan jeclaystay nin idinka midi markuu arkay inaan gacanta ka haystay inuu soo kaco dilo markaasaa saxaabi baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah halla awmadta ilaya maad aniga ii ishaartid ama ii iljabisid anaa dili lahaaye markaasaa nabigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam laa yenbagii linabiyin an yuumida nebi uma suuragal aha inuu iljabiyaa riwaayo kale waxay sheegaysaa laa yenbagii linabiyin an takuuna lahu khaa'inat alacyun nebi uma suuragal aha il wax khiyaamaynaysa inay u sugnaato marka iljabintu inay soo gelayso khaa'inat alacyun ayaa xadiiskaasina ku tusinaya sababta uu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam waxaan jeclaystay inuu midkiin dilo waxa weeye ninkani kufri ziyaado abuu la yimin oo dhibaato ziyaado uu nebiga dacaayadaynayo ayuu la yimi saas aawadeed buu nebigu u amray sala allahu aleyh wasalam in la dilo meel kastoo lagu arkaba hadduu daahiyada kacbada ka laalaado xataa in la dilo xaaladdan cusmaan ibnu cafaan ma odhan yaa rasuul allahi waa magangeliyey ma odhan ee uu soo kaxeeyey isagoo nebigu sala allahu alay wasallam u cafiyo oola baayactamo marka cidda xaaladdan dishaa waxay istisxaabaysay oo weheshanaysay xukunkii hore alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan xukunku siduu ahaa inuu ku baaqi yahay baa asalku yahay xukunka horena wuxuu ahaa in la dilo faalkhalqu caamiluuna bisaabiqi cilmih sheikhu waxau yidhi raximah ullah khalqigu waxay ku camalfalayaan cilmigii ilaahay hormaray bay ku camalfalayaanoo si waafaqsan cilmigaa hore ayay la imanayaan wanaafiduuna lima khalaqahum lahu min khayrin wa shar waxay fulinayaan wuxuu ilaahay u abuuray oo khayr iyo sharba ah laa yamlikuuna lianfusihim min altaacati nafca laa yamlikuuna ma hananayaan lianfusihim min aaacati nafca aacada xaaluu ka mid yahay nafci hanan maayaan aacada xaaluu u sugnaaday ama xaaluu taacada ka mid yahay waxtar hanan maayaan lianfusihim nafahooda ay wax tarayaan nafahooda waxay tari karaan ma jirto walaa yajiduuna ilaa sarfi almacsiyati canha dafcan walaa yajiduuna ma helayaan ilaa sarfi almacsiyati canha macsida inay ka daafacaan xagga nafahooda dafcan difaac ma helayaan iyo riixitaan ay nafahooda ka riixi karayaan ama ka daafici karayaan oo iskood macsidii iskama baajin karayaan iyadoo ilaahay aanu waafajin laakiin haddii macsidii ay ka baaqdaan waxay kaga baaqdeen bitawfiiq min allah inuu ilaahay waafajiyey hadday taacadii la yimaadaan waxay kula yimaadeen waafajin ilaahay waafajiyey ayay kula yimaadeen wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa siduu ilaahay qadaray si waafaqsan in umuuruhu u dhacayaan qadarkana maraatibtiisa waxaa ka mida martabatulcilm inuu ilaahay ashyaada sii ogaa oo wax alla waxa dhacaya ilaahay inuu ka warqabay wax ka qarsoonaana inaan u jirin jumlatan wa tafsiilan dadkii lumay qaarkood waxay yidhaahdeen umuuraha waaweyn ilaahay waa ogaa jumla ahaanna waa u ogaa laakiin jus'iyaadka yaryar ma ogeyn ta noocaasi waa gaalnimo waayo waa nisbat uljahl ila allah waa in aqoondarro ilaahay loo nisbaynaayo ayay noqonaysa saas aawadeed waxay noqonaysaa gaalnimo ilaahayna wuxuu inoo sheegay wax walba inuu ogaa wa huwa bikulli shayin caliim bikulli shayin waxaa soo gelaya tafaasiisha iyo jus'iyaadkuna waa soo gelayaan wax ka baxayaa ma jiro wax walba inuu ilaahay og yahay ayaa soo gelaysa qadarkuna wuxuu ka mid yahay arkaanta iimaankee lixdaa buu ka mid yahay qaala akhbirnii can iliimaan jibriil markuu nebiga ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam iiga warran iimaanka qaala an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri walyowmi alaakhiri wa an tu'mina bilqadari khayrih wa sharrih wuxuu sheegay arkaanta iimaankee lixda ah waxaana ka mid ahaa qadarka inaad rumayso kiisa khayr kale iyo kiisa shar kaleba bimacnaa khayr iyo sharba inuu ilaahay qadaray inaad rumaysaa waxay ka mid tahay arkaanta iimaankee lixda ah ayay ka mid tahay ilaahayna wax walba inuu qadaray waa inoo sheegay inna kulla shayin khalaqnaahu biqadar shay kasta waxaannu ku abuurnay qadar wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira inuu ilaahay wax walba qadaray buu sheegay qadarkaasi wuxuu koobsanayaa inuu sii ogaa wax alla waxa dhacaya kow marlabaadka inuu qoray oo lawxul ayaa hore loogu qoray wax alla waxa dhacaya sida xadiiskii cubaada uu sheegaayo awalu maa khalaqa allahu alqalam uma qaala lahu uktub qaala maa aktubu qaala uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama wuxuu ilaahay abuura waxa ugu horreeyey qalinka markaasuu ilaahay qalinkii ku yidhi qor markaasuu yidhi ilaahayow maxaan qoraa ilaahay baa wuxuu ku yidhi uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama waxaad qortaa waxa jiri doona ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo waxallo waxa dhici doona ilaa maalinta laga gaadhayo qor markaasaa qalinku wada qoray wixii oo dhanba marka shay kastoo dhacaya waa maktuub waa qoran yihi marka khalqigu kama baxayaan qadarkaa ilaahay ka bixi maayaan wixii loo qoray ee uu ilaahay ogaa ayuunbay la imanayaan falkhalqu caamiluuna bisaabiqi cilmi ma khilaafayaan siduu ilaahay ogaa inay samayn doonaan si ka duwan hadday sameeyaan macnaheedu waxay tahay shaygaa ilaahay ma ogeyn inuu sidaa u dhacaya ka laazimaya waxay keensanaysaa oo ay koobsanaysaa laazimitaan maaha waa tadammun waxay koobsanaysaa yacni jus'iyada inaanu ilaahay ogayn baa ay koobsanaysa mana suuragalaha inaanu ilaahay ogayn ee wax kastaba ilaahay waa ogaa shay cilmigii ka mid oo la dafiray ayay noqonaysa ta kale wax kastoo dhacayaba ilaahay waa doonay inay dhacaan wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah dooni maysaan inuu ilaahay doono mooyaane yacnii wuxuu ilaahay doono ayuunbaa doonaysaan marka khayr iyo shar waxay dadku samaynayaan ilaahay waa doonay inay sameeyaan oo mashii'ada ilahay waa ku tacalluqday maa shaa allaahu kaan wamaa lam yasha lam yakun wax kastuu ilaahay doonaa waa dhacaya waa xasilaya waxaanu doonin ma dhacayo martabada afraad waa abuurista uu ilaahay abuuray waxa dhacaya oo ficillada addoommadu samaynayaan ilaahay baa abuuray addoommadu abuuran maayaan allahu khaaliqu kulli shay ilaahay shay walba waa ka abuuray kulli shay waxaa soo gelaya afcaaluulcibaad addoommadu waxay samaynayaan baa soo gelaya waayo ficilku waa shay ficilku shay weeye wa khalaqa kulla shay ilaahay wuxuu abuuray shay kasta marka shay kastuu abuuray waxaa soo gelaya afcaalucibaad addoommadu ficilladay samaynayaan baa soo gelaya wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay isaga ayaa idin abuuray idinka wamaa tacmaluun waxaad samaynaysaanna ilaahay waa abuuray waxaad samaynaysaanna ilaahay waa abuuray marka afcaasha addoommadu samaynayaan waa makhluuqa lilaah allah baa abuuray saas aawadeed qolada qadariyadu waxay leeyihiin ee qadarka diidayaa ficillada addoommadu samaynayaan addoommada abuurtay leeyihiin waana baatil waayo khaaliqaan ilaahay ahayn oo kalay sugeen waana sida loogu magacaabay majuus inay yihiin majuusu hadihi alumma xadiiskii sunanku muxuu sheegayey alqadariyatu majuusu hadihi alumma in mariduu falaa tacuuduuhum nimanka qadariyada la yidhahdee qadarka inkiraya waa ummaddan majuuskeedii bimacnaa majuusoo kaley uga dhigan yihiin in mariduu falaa tacuuduuhum hadday bukoodaan ha soo booqannina ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam maxaa majuus loogu shabbahay majuusku waxay qabaan laba khaaliq inuu jiro khaaliq lilkhayr wa khaaliq lilshar aan laba khaaliq oo midna khayr ka abuuray midna shar ka abuuray ayay qabaan inay jiraan marka maadaama ay qadariyadu yidhaahdeen ficillada addoommadu samaynayaan ilaahay ma abuurin ee addoommada abuuranaya maadaamay saa yidhaahdeen waxay shabbahaan majuuskii bay shabbahaan waa majuusu haadihi lumma waa ummaddan majuuskeedii yacni saasaa laga tilmaamaya marka falkhalqu caamiluuna bisaabiqi cilmi wanaafiduuna lima khalaqahum lahu min khayrin wa shar waxay kaloo leeyihiin qolada qadariyada la yidhahdae qadarka dafiraysaa waa qolo lunsane wixii shar ah ilaahay ma doonin mana abuurin addoommada ayaa doonay shaytaan iyo nafaha ayaa doonay shay qadarkii ka midoo la dafirayaynay noqonaysaa wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrih qadarka inaad rumayso kiisa khayr kale iyo kiisa shar kale waxay ka mid tahay qadarka la rumaynaya ka mid tahy wannaafiduuna lima khalaqahum lahu min khayrin wa shar waxay fulinayaan addoommadu wuxuu ilaahay u abuuray wuxuu ilaahay u abuuray oo khayr iyo sharba ah ayay fulinayaan icmaluu fa kullun muyasarun lima khuliqa lah qolo walba waxaa loo fudaydinaya wixii loo abuuray markii la abuuraayey hore ugu qadarna laa yamlikuuna lianfusihim min aaacati nafca nafahooda inay daaco ku anfacaan ma awoodi karaan iyagu iskood ugu anfacaan haddaanu ilaahay waafajin tawfiiqda ilaahay iyo waafajinta ilaahay bay u baahan yihiin awooddooda keliya kuma samayn karaan inay markaa nafahooda anfacaan laakiin wuxuu ilaahay u qadaray ayuunbay ku anfacayaan waxaanu ilaahay u qadarin kuma anfacayaan daacada marka la waafajiya ay la imanayaan nafahooda macsida iyo dembiga kama baajin karaan haddaan ilaahay waafajin macsida waxay naftooda ka daafici karaan marka ilaahay waafajiyo idan ilaahay bay sidaa ku samayn karaan iyadaanu ilaahay u idmin ma samayn karaan lamana iman karaan khalaqa alkhalqa bimashii'atih ilaahay waa abuuray khalqiga wuxuu ku abuuray bimashii'atihi doonistiisa ayuu ku abuuray min hayri xaajatin kaanat bih baahi ku sugan la'aanteed iyadaan wax baahihii ku sugnayn ayuu ilaahay khalqiga abuuray wuxuu uga baahnaa ma jiro ilahay waa hani wa khalaqa almalaa'ikata jamiican litaacatih ilaahay waa abuuray malaa'igta jamiican xalay dhammaantood yihiin litaacatihi taacadiisa ay ateecayaan isaga ayuu u abuuray wa jabalahum calaa cibaadatih wuxuu ilaahay ku abuuray malaa'igta wuxuu ku abuuray calaa cibaadatihi cibaadada ilaahay caabudayaan damiirka cibaadatihi iyo litaacatihi damiirka ku jiraa allah buu u noqonaya fa minhum malaa'ikatun biqudratihi lilcarshi xaamiluun waxaa ka mida malaa'igta malaa'ig ee awoodda ilaahay ku qaadaya carshiga xaamiluuna lilcarshi carshiga qaadaya waxayna ku qaadayaan biqudratih awoodda ilaahay bay ku qaadayaan wa daa'ifatu minhum xawla carshi yusabbixuun waxaa kaloo ka mida malaa'igtii koox carshiga ilaahay agtiisa ka tasbiixsanays oo tasbiix kula imanays carshiga ilaahayna ku ag sugan oo ay xamalatalcarshigu ka mid yihiin wa aakharuuna bixamdihi yuqadisuun waxaa kaloo ka mida malaa'igta qayb kale oo mahadnaqa rabbi ay u mahadnaqayaan ilaahay ku nasahaya oo xumaan kaga dheeraynaya bimacnaa ku ammaanaya inuu xumaan ka dheeriye yuqadisuun waxaa loo jeeda yunazihuun ilaahay bay nasahayaan oo xumaan ka hufayaan oo ka dheeraynayaan bimacnaa ku ammaanayaan inuu xumaan ka dheeryahay yahay aanu wax xumaana shaqo ku lahayn iyo wax nuqsaana wastafaa minhum rusulan ilaa rusulih waa doortay ilaahay malaa'igta xaggooda wuxuu ka doortay rusulan rasuulluu ka doortay malaa'igu soo diro ilaa rusulih uu rasuulladiisa u soo diro wakadaa nebiyadiisa uu soo diro wa bacdu almudabbiruuna liamrih qayb ka mida malaa'igta waxay maamulayaan oo fulinayaan amarka ilaahay mudabbiruuna liamrih ay liamri illaah amarka ilaahay ayay fulinayaan sheikhu wuxuu inoo sheegayaa raximahullah inuu ilaahay khalqiga abuuray oo mashii'adiisa iyo doonistiisa ku abuuray wax xaaja'a iyo baahiya uu qabayna inayna jirin makhluuqaadku markay wax samaynayaan waxay u sameeyaan dan daraaddeed bay u sameeyaan iyo baahi waata la yidhaahdo alxaajatu ummulikhtirac baahidu iyadaa samaynta wax la samaynayo u asal ah shaygii la samaynaayo waxaa keensatay baahi loo baahan yahay baahidii markii la dareemay ayaa waxaa la is yidhahdaa baahida daboola marka dharka la samaynaayo oo dadku ay samaysanayaan waxay u samaysteen baahi ay u baahan yihiin daraaddeed inay cawradooda ku asturaan bay doonayaan inay isku qurxiyaan bay rabaan inay huwadaan bay rabaan marka baahi baa keensatay inay waxa weeye dharka sameeyaan markay guryaha dhisanayaan waxa keensatay baahi markay waxyaalo fara badan oo kala duwan ikhtiraacayaan hadday hub tahay iyo hadday tahay waxyaalo markaa la fuulaayo oo lagu safrayo ama gaadiid laga dhiganayo gawaadhida tareennada diyaaradaha maraakiibta yani waxawa kullu daalika waxaa keensatay xaaja baahi baa keensatay baahi ayaa keensatay allah markuu wax abuurayey ama wax abuurayo wax xaaja oo keensatay ma jirto wuxuu uga baahnana ma jiro ilaahay waa hani khalaa'iqdoo dhan buu hani ka yahay cid u baahan ma jirto baahi keensatay ma jirto inuu wax abuuro wax baahiyadani ku sugnayn ayuu ilaahay makhluuqaad ka abuuray doonistiisaanu ku abuuray xikmadiyo ujeeddo xaqa ayaanu ka lahaa wuxuu doonaayey inuu imtixaano khalqigan inuu nebiye u soo diro inuu kutub u soo dejiyo inuu wax amro waxna ka reebo in ciddii amarkiisa raacda abaalmarin wanaagsan uu siiyo ciddii amarkiisa khilaaftoo diiddana inuu ilaahay ciqaabuu rabay marka xikmad ujeeddo xaqa ayuu ilaahay ka lahaa wax baahi oo keensatay ma jirto mashii'adiisa iyo doonistiisaanu ilaahay ku abuuray inamaa amruhu ida araada shay'an an yaquula lahu kun fayakuun ilaahay ma aha faacilun bilidiraar mid markaa daruuro wax ku sameeya afcaashiisu afcaal idiraariya ma aha waa afcaal ikhtiyaariya waa ficillo doonistiisa ku dhacaya facaalu limaa yuriid waa mid u samayn badan wuxuu doono inuu sameeyo ayuu u samayn badan yahay yafcalu maa yashaa yakhluqu maa yashaa wuxuu doonuu abuuraa wuxuu doonuu sameeyaa wa rabbuka yakhluqu maa yashaa'u wayakhtaar rabbigaa wuxuu abuuraa wuxuu doono inuu abuuro wayakhtaaru waana doortaa afcaasha ilahay waa afcaal ikhtiyaariya la afcaal idiraariya ikhtiyaariya waxaa laga qaadanayaa wayakhtaar ayaa laga qaadanaya mashii'adu waa mashii'adii qadariga ahayd weeye waxaa kale jira iraada iyo mashii'a culammada ahlusunnati waljamaaca waxay yidhaahdaan iraadada ilaahay waxaa loo qaybiyaa laba iraadatun sharciyatun amriya iyo iraadatun kowniyatun qadariya iraado sharci ah oo amarka ilaahay loo nisbeeyey iyo iraado qadari ah oo kowni ah labaduba waa sifo ilaahay ha yeeshee iyadoo mid waliba doonitaan ay tahay ayaa midna waa doodis sharci ah midna waa mid qadari ah furuuqda u dhaxaysa waxaa ka mid a ah, iraadada sharciga ahi waxay laasimsanaysaa raalli ahaansho oo wuxuu ilaahay sharci ahaan u doonay ilaaba ilaa wuxuu ka raalli yahay jecel yahayna laakiin iraadada qadariga ahi ilaaba ilaa ma laasimsanayso raalli ahaansho ma laasimsanayso ee waxaa dhici karta wuxuu jecel yahayna inuu qadar ahaan u doono inay dhacaan waa dhacdaa waxaanu jeclayn oo aanu ka raalli ahayn ee uu necab yahayna inuu qadar ahaan u doonaa waa dhacdaa iimaankaiyo camalka saalixa ay la imanayaan nebiyada iyo rasuulladu iyo mu'miniinta kaleba iimaankay la imanayaan iyo camalka saalix ay la imanayaan qadar ahaanna ilaahay waa u doonay sharci ahaanna waa ka raalli bimacnaa isagoo ka raalli ah ayuu haddana qadaray ila wax kastoo dhacay qaطcan ilaahay waa doonaa ya walaa yakuunu fii mulkihi ila maa yuriid ilaahay mulkigiisa kama dhexdhacayo wuxuu ilaahay doono mooyaane wax kale marka iimaan almu'miniin dadka ficlan iimaankii ula yimi iimaankaana ku dhintay iimaankii camalka saalixay la yimaadeen ilaahay qadaran isagoo u doonay haddana waa ka raalli kufra alkaafiriin dadka gaaloobay gaalnimada ku dhintay kufrigay la imanayaan iyo kuwa xataa markaa kufriga ku sugan marka dambe haba ka noqdaanbe kufriga iyo macaasida ay samaynayaan wakhtigay samaynayaan ilaahay qadar ahaan waa u doonay dee kamana raalli aha inay kufri iyo macaasi la yimaadaan mana jecla walaa yardaa licibaadihi alkufr ilaahay ugama raalli aha addoommadiisa gaalnimo gaalnimada ilaahay waa necab yahay ma u cadhoonaya marka iraadada qadariga ahi raalli ahaansha ma laasimsanayso ee waxaa dhici karta wuxuu ilaahay jecel yahay iyo waxaanu jeclayn mid walba inuu ilaahay qadar ahaan u doonaa waa dhacdaa qad wa qad yacni waxa weeye sharci ahaan wuxuu u doonay waxay noqonayaan wuxuu ilaahay ka raalli yahay farqiga kale waxay kaloo ku kala duwan yihiin wuxuu ilaahay sharci ahaan u doonay ilaaba ilaa inay dhacdaa laazim maaha shaygii u sharci ahaan u doonay ile dadkoo dhammi inay wada iimaan la yimaadaan waa ka doonay ilaahay waa amray waa ku kallifay haddana macnaheedu ma aha ilaaba ilaa inay ka wada dhacayso ee qaarkood baa wixii la amray oo la faray aan la imanayn qaar baa wixii la faray oo la amray aan la imanayn oo samaynayn laakiin wuxuu qadar ahaan u doonay ma baaqanayaan ilaaba ilaa waa dhacayaan waa farqi labaaday ku kala duwan yihiin shayga hadduu qadar ahaan ilaahay u doono waa laazim lwuquuc maa shaa allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun laakiin shaygu sharci ahaan u doonay laazim lwuquuc ma aha qad yaqacu wa qad laa yaqac waxaa dhici karta inuu dhaco waxaana dhici karta inaanu dhicin mid waliba waa suuragal marka iraadada labada qaybood baa loo qaybiya nusuustaana labadaba sheegaysa yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusr waxaa loo jeedaa waa iraada sharciya yuriidu allahu an yatuuba calaykum waa iraada sharciya qad aradtu minka ahwana min dalik anlaa tushrika bii shay'an faabayta ila an tushrika bii shay'an xadiiska saxiixaynka gaalka ayuu ilaahay wuxuu ku yidhahdaa aakhiro haddaad adduunyada muggeed haysan lahayd cadaabka maanta ma iskaga furan lahayd markaasuu yidhahdaa haa markaasaa ilaahay wuxuu ku yidhahdaa qad aradtu minka ahwana min dalik waxaan kaa doonay wax ka sahlan taas anlaa tushrika bii shay'an inaanad waxba igu shariig yeelin baan kaa doonay fa abayta ilaa an tushrika bii shay'a waa diidday inaad wax iigu shariig yeesho mooyaane wax kale waa diidday inaad shirki la timaaddo oo waxaan la gaarka ahaa cibaadadii cid kale la wadaajiso mooyaane wax kaleba waa diidday saasuu ilahay ku yidhahdaa marka qad aradtu minka waxaa loo jeeda iraada sharciya ayaa loo jeeda mashii'ada labada ma loo qaybinayaa bacdu alculamaa labada waa u qaybiyeen shaarixa kitaabka sharxayaana baasmuul wuxuu marayaa mashii'adan labadaba in loo qaybiyo laakiin sida saxiixi waxay tahay mashii'adu waxay u soo aroortay keliya qadariya yani nusuusta haddii la tatabuco iraadada waxaa laga helayaa labada noocba iyadoo iraada sharciya looga jeedo iyo iyadoo iraada qadariya looga jeedo laakiin sida nusuusta lagu arkay mashii'o meel kastay nusuusta kaga timi waxay u timaaddaa uun mashii'ada doonista ilaahay loo nisbaynayaa bilafdati shaa'a iyo ishtiqaaqaadkeeda qadariye un in looga jeedo yacni sidaas ayay markaa u timi saas aawoodee culamada qaarkood waxay yidhaahdeen saxiixna ah mashii'ada labada loo qaybin maayo ila nusuusta in la raaco itibaac lala yimaado ayaa saxdu tahay nusuustana waxay ugu soo aroortay mashii'adu iyadoo qadariye ah ay ugu soo aroortay wuxuu ilaahay abuuray malaa'igta malaa'igtana wuxuu abuuray taacadiisuu abuuray malaa'igta ilaahay wuxuu ka abuuray nuur sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyeyba sheegayo khuliqat almalaa'ikatu min nuur wa khuliqa aljaannu min maariji min naar wa khuliqa aadamu mima wasifa lakum nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam malaa'igta waxaa laga abuuray nuur jaankana waxaa laga abuuray olol dab ah ayaa laga abuuray wa khuliqa aadamu mima wasifa lakum aadamna waxaa laga abuuray waxaa laydin sheegay yacni waxaa laga abuuray aadam dhoobo ayaa laga abuuray malaa'igtu waxay ka mid yihiin rumaynta la rumaynaya arkaanu iimaanka lixda ah bay ka mid yihiin an tu'mina billaahi wa malaa'ikatih marka malaa'igta ilaahay in la rumeeyaa waa waajib waa faral waa min arkaan aliimaan ruuxa malaa'igta inkiraa waa gaaloobayaa malaa'igta ilaahay wuxuu abuuray taacadiis wax shahawaada laguma abuurin saas aawadeed wax isyaan la yidhaha la iman maayaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wa yafcaluuna maa yu'maruun ilaahay wuxuu amray ma caasiyayaan waxaynay samaynayaan wixii la amray ayay samaynayaan oo la imanayaan acmaal badanoo kala duwan bay malaa'igtu qabanayaan ajsaam waa leeyihiin iyo jidhadh bacdulfalaasifa waxay yidhahdaan malaa'igtu jidhadh ma leh laakiin waa awood ashyaada ku qarsoon oo khayrka sababaya laakiin wax jismiya ama ajsaaday leeyihiin ma jirto baatil wey waxaas waa qawl baatil ah lahum ajsaad jidhadh bay leeyihiin garbay leeyihiin qalbiyay leeyihiin ulii ajnixatin mathna wa hulaatha wa rubaac yaziidu fi lkhalqi maa yashaa laba labolabo garab saddex saddex garab afar afar garab qaar garbo ka badan le baa jira waxaa laga qaadanayaa yaziidu fi lkhalqi maa yashaa ayaa laga qaadanaya axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ee saxiixa waata ku soo aroortay in nebigu yidhi waxaan arkay jibriil lahu sittu mi'ati janaax isagoo lix boqol oo garab leh oo garbihii kala bixiyey waqad sadda alufuq ayaan arkay baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam laba goor inuu arkayna dee qur'aanka waa lagu sheegay oo suuratunajmi ayaa lagu sheegay suuratunajmi ayaa lagu sheegay walaqad ra'aahu nazlatan ukhra cinda sidrati almuntaha marka labaadna wuxuu ku arkay isagoo dhulka jooga markuu ka soo baxay qaaru xiraa ayuu arkay jibriil labadaa wakhti ayuu arkay aayaadka suuratu najmina waxaa looga jeedaa jibriil cabdullahi bnu cabbaas isagu si kaluu maray oo waxau yidhi labada goor nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay buu arkay aayaadkan saasuu ku fasiray laakiin xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiis caaisha wuxuu sheegayaa inay tidhi nebiga sala allahu alayh wasalam baan weydiiyey aayadahan markaasaa nebigu wuxuu igu yidhi bay tidhi caaishaa odhanaysa radia allahu canha wa ardaaha daaka jibriilu kaasi waa jibriil yacni suuraddiisu ku sugnaa kuma arkin laba goor mooyaane markaa nebiga sala allahu aleyh wasalam baa fasiray in jibriil looga jeedo marka malaa'igtu waxay leeyihin qalbiyo xataa idaa fuzica can quluubihim can quluubi almalaa'ika quluub bay leeyihiin garbay leeyihiin markaa jidhadh bay leeyihiin ilaa ajsaad ma laha baatil weeye ahlu sunna waljamaca waxay qabaan nusuustuna sheegaysaa inay ajsaad iyo jidhadh leeyihiin ahlu sunna waljamaca waxay qabaan inay cuquul leeyihiin iyo caqliyo zallo shiikh ka dhacday ayaa waxaa ku sugnayd caqliya ma leh laakiin culammada ahlusunnati waljamaca waxay sheegeen inay caqliyo leeyihiin inay qalbiye leeyihiin saasay sheegeen aayadduna waaba sheegaysaa inay qalbiye leeyihiin xataa idaa fuzica can quluubihim ilaa laga argagax siibo qalbiyadii malaa'igta malaa'igtu ilaahay macaasiyaan daacada ilahay ay ku mashquulsan yihiin qayb carshiga ilaahay bay sidaa aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yacni kuwa carshiga ilaahay sida iyo malaa'igta kale ku agdhow dhammaan waa wada tasbiixsanayaan wa tara almalaa'ikata xaafiina min xawli alcarshi yusabbixuuna bixamdi rabbihim malaa'ig carshiga u dhow baa jirta malaa'ig carshiga sida ayaa jirta wayaxmilu carsha rabbika fawqahum yowmaidin amaaniya carshiga rabbiga maalintaa qiyaame waxa sida khalqiga korkooda waxaa carshiga ilaahay sida sideed baa sida waa sideed malaa'igta ka mida ma sideed malag baa mise waa sideed saf oo malaa'igta ka mida calaa qowlayn culammadu laba qowl bay ka leeyihin marka waxay ku sidaan ilaahay awooddiis malaa'igta qaar baa acmaal baa loo diray mid waa malaku lmowt oo dadku nafaha ka qabanaya qul yatawafaakum malakulmowti aladii wukkila bikum qaar waxyigaa loo soo dhiibaa oo nebiyaday u keenaan iyo rasuullada allahu yastafii min almalaa'ikati rusulan wa min annaas waxyigaa loo soo dhiibaya qaar addoommada camalladooday qorayaan khayr iyo sharba oo garabka midig iyo garabka bidix bay ku sugan yihiin qaar roobkay keenayaan qaar dabaylahay wadaan qaar addoommaday ilaalinayaan qaar waxaa loo soo diraa ruux markuu dhinto munkar iyo nakiir waxaa loo soo dirayaa su'aasha ay wax weydiinayaan shakhsiga dhintay waa imtixaanayaan man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuk munkar iyo nakiir baa la munkar iyo nakiir ayaa la yidhahda qaar waa khasanatu nnaar qaar waa khasanatu aljanna wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk maalik wuxuu haystaa malaa'igta yacni khasanatu naar ah calayha tiscata cashar sagaal iyo toban malak ayaa laynoo sheegay inay naarta korkeeda ay ku sugan yihiin bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waa sagaal iyo toban saf allahu aclam ahlucilmiga qaarkoodna waxay waa sagaal iyo toban malak wixii laynoo ibhaamiyo aan la tafsiilin in laga gaabsada fiican oo deliil haddaan loo hayn aan la gudagelin malaa'igta qaarkood waxay wareegayaan arlada ina lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi alard yuballiguuni can ummati asalaam ayaa nebigu yihi sala allahu aley wasalam malaa'igta qaarkood waxay qorayaan caleemaha dhirta ka daadanaya ayay qorayaan yacnii acmaal badan oo kala duwan oo aynu tusaalayaal kooban ka sheegnay ay malaa'igtu qabtaan qaarkoodna samaday ku sugan yihiin oo cibaaduunbay ku mashhuulsan yihiin malaa'igtu tasbiixda ma kala goynayaan yusabbixuuna alleyla walnahaara laa yafturuun habeen iyo maalin waa tasbiixsanayaan tasbiixda ma kala jarayaan tasbiixda ma kala goynayaan subxaana allahi wabixamdih tasbiixda iyo taxmiidda israacinayaan qaarkood waxay ku mashquulsan yihiin cibaado rabbi ay caabudayaan atat isamaau waxuqa laha an ta'id waxaa xadiis lagu soo wariyey in nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam samada ayaa culays daraaddii dunuunucday yaa garteedna weeye inay samadu culays la dunuunucdo meel afar farood la dhigaa samada kuma jirto mooyaane inuu malag ama taagan yahay ama rukuucsan yahay ama sujuudsan yahay yacni samada waa ceeryoon malaa'ig baa ka buuxda cibaadayna ku mashquulsantahay wax isyaanay la imanayaan ma jirto awaamirta ilahayna saasay u fulinayaan wa bacdu almudabbiruuna liamri falmudabiraati amra aayaddaasaa lagu fasiray in looga jeedo malaa'igta wax iskama sameeyaan malaa'igtu aan loo idmin wamaa natanazalu ila biamri rabbika lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna dalik idan ilaahay unbay wax ku sameeyaan waxaan loo idmin iskama samaynayaan uma khalaqa aadama biyadih intaa dabadeed ilaahay wuxuu abuuray aadam biyadihi gacmihiisu ku abuuray labadiisa gacmood buu ilahay ku abuuray hadda mufrad buu ka cabbiray laakiin macrifuu idaafeeyey marka waxay ka dhigan tahay biyadayhi waayo isimka haddii macrifo loo idaafeeyo wuxuu faa'iideeya cumuum wa in tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicamka ilahay oo dhan baa soo gelaya marka biyadihi waxaa soo gelaya kullu maa sabata lilaahi miyad wax kastoo ilaahay u sugnaaday oo gacan ah baa soo geliya oo cumuumka waxaa laga qaadanayaa macrifada loo idaafeeya laga qaadanaya uma khalaqa aadama intaa dabadeed ilaahay wuxuu abuuray aadam biyadihi gacmihiisu ku abuuray labadiisa gacmood buu ku abuuray aayaadka inoo sheegaya laba gacmood inay yihiin wa askanahu jannatah waxaanuu ilaahay dejiyey aadam jannadiisa ayuu dejiyey waa mid jannada ku sugan ayuu ka yeelay wa qabla dalika lilardi khalaqah intaa ka horna ilaahay waa abuuray aadam oo wuxuu abuuray arlada ayuu u abuuray inuu arlada keeno daraaddeed buu abuuray markii horeba wuxuu doonaayey arlada inuu keeno ayuu doonayey markuu abuurayeyba hore u doonay inuu arlada keeno wa nahaahu can shajaratin wuxuu ka reebay geed ayuu u diido ka reebay inuu cuno qad nafada qadaa'uhu calayhi biakliha geedkaasoo uu ku fulay ilaahay qadarkiisa iyo qadaagiisu cunitaanka uu aadam cunayo qadarahaan ilaahay waa u doonay oo waa u qadaray geedka inuu cuno haddana waa ka reebay suma ibtalaahu bima nahaahu canhu minha intaa dabadeed wuxuu ku imtixaanay bima nahaahu canhu kuu ka reebay oo minha geedka markaa ka mida ah ayuu ku imtixaanay inuu cuno uma sallata calayhi caduwahu intaa dabadeed wuxuu ku salliday cadowgiisii fa aghwaahu calayha yacni waa waa u sababay inuu cuno bimacnaa inuu cisyaankaa ku dhaco ayuu ugu sababay oo waxaa laga tilmaamayaa cunitaanka uu cunay maadaama mukhaalafo nahyigii la khilaafay ay tahay yacni ta ikhwaaga laga tilmaamay waa taas fa akhwaahu waa ku waswaasiyey calayha geedkaas inuu cuno ayuu ku waswaasiyey bimacnaa ku khataray ama ku waswaasiyey wa jacala aklahu laha ila alardi sababan wuxuuna ka yeelay cunista aadam cunaayo geedkaas sababan ila alardi mid sabab u ah arlada arlada inuu yimaaddo mid sabab u ah arlada inuu yimaaddo mid sabab u ah ayuu ka yeelay fama wajada ilaa tarki akliha sabiilan ma helin ilaa tarki akliha cunisteeda tegista uu ka tegaayo sabiilan wax wadda a ah uu kaga baaqdo ma helin walaa canhu laha madhaban dariiq uu kaga tagana oo uu ku cuni waayaana yacni uma sugnaan bimacnaa shaygii loo qadaray inuu ka baaqdaa ma dhicin waayo qadarka ilaahay baaqan maayo sheikhu wuxuu inoo tilmaamaya raximahullah inuu ilaahay aadam abuuray oo uu ku abuuray gacmihiis maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya lima khalaqtu biyaday yani maxaa kuu diiday inaad u sujuuddo limaa khalaqtu biyadaya kaan ku abuuray labadayda gacmood inaad u sujuuddo maxaa kuu diiday aadam ilaahay wuxuu ku abuuray labadiisa gacmood buu ku abuuray taasna waa fadiilo u sugnaatay aadam biyadaya loogama jeedo qudrada ilaahay oo shay walba ilaahay wuxuu ku abuuray qudradiisa iyo awooddiisa laakiin takhsiiska aadam lagu gaar yeelay waxay ku tusinaysaa inaanu la wadaagin ibliis inaanu la wadaagin oo ilaahay aanu ku abuurin ibliis labadiisa gacmood marka haddii qudrada ilaahay looga jeedi lahaana oo biyadaya macnaheedu ay noqon lahayd biqudratii dee ibliis wuxuu odhan lahaa anigaba waxaad igu abuurtay ya qudradaada igu abuurtay iyo awooddaada marka arrin aanu sheegan karin ibliis weeye arrinkani taasina waa manqaba iyo fadiilo u sugnaatay aadam waxaana laga qaadanayaa in ilaahay laba gacmood loo sugo bal yadaahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yashaa bal yadaahu waa laba gacmood lima khalaqtu biyadaya waa laba gacmood wa kiltaa yadayhi yamiin xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey almuqsituuna cala manaabira min nuur can yamiin araxmaan wa kiltaa yadayhi yamiin kuwa caddaaladda sameeyaa waxay ku sugan yihiin minbarro nuura bay ku kor sugan yihiin xagga midigta ilaahay ayay ku sugan yihiin wa kiltaa yadayhi yamiin labada gacmoodee ilaahay labaduba waa midig labaduba waa midig waxaa soo aroortay riwaayo muslim saxiixa ku soo wariyey oo sheegaysa bishimaalih yacni bidix sheegaysa laakiin riwaayadaa culammadu waa naqdiyeen oo waxay yidhaahdeen riwaayadaasi ma sugna waa riwaayo munkara saxiix muslim haba ku sugnaatay laakiin waa munkara riwaayaddu iskuma waafaqsaneen lafdigaas waxay ruwaadda kale u soo wariyeen biyadihi alukhraa cumar ibnu xamza nin la yidhaahdo ayaa la tafaruday lafdiga bishimaalihi xifdigiisana waxaa ku sugan dacfi shay baa xifdigiisa ku sugan saas aawadee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen lafdigaasi waa munkara waa lafdatun munkara culammada qaarkood oo u qabay inay sugan tahay way aqbaleen laakiin waxay yidhaahdeen lafdatu shimaal in lagu magacaabo ma keensanayso annaha adcafu min alyamiin inay midigta ka daciifsan ay keensan mayso lianna ashimaala fii xaqina adcaf laa binisbati ila allah xagga ilaahay yani marka adcaf maaha in markaa wakiiltaa yaday yamiin ay tahayna ma diidayso in shimaal lagu ilaaqi karo mid calaa kulli xaal jamcigu waa farcu sixa lafdigu haddii marka aanu asixin oo aanu sugnayn xaaje looma qabo in la jamciyo waxay noqonaysaa in daciif iyo saxiix aan waxba la kulmin ee lafdada daciifada laga tago marka leeyahay bukhaari iyo muslim waxa ku yimi waa wada saxiix lagama tilmaamayo lafdo kasta oo ku sugani ilaaba ilaa waa marka waa saxiix lagama tilmaamayo waa dhici karta axaadiis alfaadda qaarkood in la naqdiyo oo shuduud ama nakaara ku sugnaato waa dhici karta bacdi axaadiista ka midoo culammadu ay dee ka hadleenna waa jiraan waintaqaduu calayhi maa yasiira fa kam taraa naxwahumaa nasiira marka saxiixu waxay tahay waa inaan shimaal lagu itlaaqi karin oo riwaayada cumar ibnu xamse soo wariyey ictiqaad looma cuskanayo ku saabsan shimaal baa lagu magacaabi karaa waxaan leenahay wakiltaa yadayhi yamiin labada mid walba waa midig yamiin min alyumni baa laga keenay labaduba barako badan yihiin culamaa qaar waxay dhahen wakiltaa yadayhi yamiin ay fi lcataa ama fi lictaa yani deeqda iyo waxbixinta iyo infaaqa ayaa labaduba yamiin yihiin wa askanahu jannata ilaahay wuxuu dejiyey jannadiisa jannada la dejiyey ma waxay ahayd jannatu min aljinaan mise jannada khalqiga uu ilaahay ku abaalmarin doono mu'miniinta ahee wanaagsan ee la gelin doono jannadaasaa la geliyey calaa qowlayn saxiixu waxay tahay jannadii uu ilaahay khalqiga ku abaalmarin doono ciddii wanaagsanaato khalqiga ka mid a ah, in jannadaa la geliyey oo jannadaasu talelye lagama baxo jawaabteedu waxay tahay ciddii jaza ahaan loo geliyo iyo abaalmarin ahaan loo geliyey iyagoo soo camal falay ayaan ka baxayn laakiin ciddii lagu abuuray intaan takaaliif ba la saarin ka hor ma diidayso inay markaa ka baxaan maanic kuma sugnaa wa askanahu jannata yadoo ilaahay jannada oo ilaahay dejiyey aadam iyo xawaa haddana ilaahay markaaba wuxuu ugu talagalay hore ugu talagalay inuu arlada dejin doono wa qabla dalika lilardi khalaqa haddaba sabab baa keensan doonta sababtaasi maxay tahay geed baa laga reebo leeya geedkaa ha u dhowaanina cunina geedkana ilaahay wuu ogaa inay cuni doonaan qadaaga ilaahay iyo qadarkiisu wuxuu ku dareeray inay geedkaa cuni doonaan siduu qadarka ilaahay ku ogaa bayna u dhacday qadaaga waxaa looga jeedaa waa qadaagii qadariga qadaaga ilaahay loo tiriyaa mar wuxuu noqdaa qadaa sharci wa qadaa rabbuka anlaa tacbuduu ila iyaah waa qadaa sharci marna wuxuu noqdaa qadaa qadari faqadaahunna sabca samaawaat alqada walqadar marka qadaa sharci iyo qadaa qadari ayaa labaduba jiraan kadib waa ku imtixaanay ilaahay aadam inuu geedkaa cunuu ku imtixaanay waa ibtilaa ismana diidayso inuu ilaahay u qadaray haddana inuu ka reebay waayo midna waa sharci midna waa qadari qadarka iyo sharciguna isma caaridayaan in laga reebay geedka inuu cunaa waa xukmun sharciyun in loo qadaray ou ilaahay sii ogaa inuu cuni doono aadam geedkaasuu cuni doono wax ka mid a ah uu sii qoray inuu cuni doono uu doonay iyaduna waa xukun qadari ah marka xukunka sharciga iyo xukunka qadariga isma caaridayaan shay si la qadaray baa khilaafkiisa sharcan lagu amri karaa ismana diidayaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk